raxim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbi ajmaciin amaa bacdu casharkii hore waxuu ku saabsanaay oon soo haynay alqiraa'atu khalfa alimaam ayaan soo haynay qofka maamuumka akrinta oo imaamka gadaashiisa uu ka daba akriyo u akriyo faatixada marka waxaan maraynay qoladii marka iyagu madhabka koowaad adiladooda ayagu ukala qaaday salaada jahriye iyo siriye qoladaas marka jahriye iyo siriye ukala qaaday oo dhaxdee oo dhahay wixii imaamka u la jahro waa la dhegeysana lama akri maayo wixii imaamka uusan la jahrin o u siraystana waa inuu imaamka akriyaa duhurkii iyo casirkii iyo salaada cishaha eh, labada ragcood dambe iyo maqribka halka ragcood dambe iyo kuwayaalkaas maadaama imaamka uu hoos u akrinayo adna waa akrinaysaa kuwa uu kor u qaadayana waa dhegeysanaysaa adiladooda marka waxaan dhahnay waxay deliishadeen waidaa quri'a alqur'aanu faastamicu lahu waansituu lacalakum turxamuun iyo waxay daliishadeen waidaa qara'a faansituu xadiidka abi muusa alashcari fi saxiix muslim ibnu xajarna inuu saxiix sheegay culamada qaarna ereygaas waxaa ku jiray dheheen shuduud laakiin marka waa ereygaas un waa ansaxay waxaa kalay daliishadeen xadiis isagana marka warinayo xadiiskii abu hurera xadiis abu hureyra uu warinaayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaad ou la jahray ayaa gadaashiisa laga daba akrinayay markaasuu nebigu yidhi hal qara'a macii axadun nin qof aniga ila akrinaya ma jiraa qaala rajulun nacam nin baa yidhi haah qaala inii aqulu maa lii unaazac maxaa aniga la ila doodayaa qur-aanka la igu qabqabsanaya faintaha annaasu cani alqiraa'ati maca rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama fi ma jahara fiihi xataa samicuu minhu hada xiina <coughs> samicuu minhu hada markay nebiga hadalkan ka maqleen kadib dadku way iska dhaafeen wixii nebiga uu la jahro inay qiraa'adiisa akriyaan xalushaahidka marka meeshaan waa ay deliishadeen dadku waa ka reebtoonaadeen inay akriyaan nebiga salaadaha uu la jahraayo inay qiraa'o sameeyaan waa ka reebtoonaadeen xadiidkan marka waxaa weriyeen eh, waxaa weriyeen asxaabu sunan qaar kamid ayaa weriyeen marka eh, abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa wariyeen alimaam nawowi khulaasada waxa uu leeyahay juska koowaad sabxada saddex boqol todobaatan iyo sideed wa calaa ana qawlahu fantaha annaasu meesha ah laysa min alxadiidi xadiidka kama mid ahan buu yidhi bal hiya min kalaami zuhri inta dambe oo fantaha annaasu waa zuhri kalaamkiisa waa kalaamu zuhri waa mudraj mudraja xadiidkaa marka la dhexgeliyey marka laakiin duruqdii xadiiska marka la jamciyey waxaa la ogaaday santaa naas inaysan ahayn laysa min kalaami nabiy sala allahu alayh wali salam walaa min kalaami abi hurayrana ma aha waa kalaamu zuhri waaye markaasu wuxuu yihi hada muttafaqun calayhi cinda alxufaad almutaqadimiina walmutaahiriin intaan inay mudraj tahay culumadii hore kuwii dambe waa isku waafaqsan yihiin buu yihi minhum waxaa kamida ah culamada sidaa ku sheegtay alwsaaci wa maxamed ibn yaxya zuhli wlbukhaariyi waabu daawuud wlkhaaabiyi wlbayhaqiyi waayruhu intaasoo a'imatul cilal ah awsaaci maxamed ibn yaxya zuhli bukhaari abu daawuud khataabi bayhaqi keyrkoodba saasay wada sheegeen xaafid ibnu xajar talkhiis lxabiirka juska koowaad safxada saddex boqol sagaatan iyo sideed ilaa sagaal sagaal waxa uu yidhi faintaha annaasu ilaa aakhirihi mudrajun waa yidhi fi lkhabari min kalaami zuhriyi weeyaan weliba bayanahu lkhaiibu khaiibu lbaqdaadi ayaa cadeeyey khaiib kitaab la yidhaha wuxuu leeyahay alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli kitaab layirahdo bule laba mujalad ah. axaadiista mudrajaadka oo ku sheegaa wixii mudraj ah oo la isku haysto iyo wuxuu kala bixinaa wixii mawsuul marfuuco nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaaday marka khadiib ayaa cadeeyey bu khadiib albaqdaadi baa cadeeyey wattafaqa caleyhi lbukhaariyu fi taarikh bukhaari marka kan kan ayaana marka sidan oo kale isagana taariikhda iy iyuu sheegay oo yani bukhaari iyo khadiib kalaamkiisa waa iswaafaqeen oo inay mudraj tahay bukhaarina kitaabkiisa taarikhda ku sheegay wa abu daawuud wayacquub bnu sufyaan wzuhli wlkhaaabiy waayruhum raggaasoo dhan bal saxa cinda abi daawuud waxaa ka ansaxday xadiidka cubaada ayaa afkiisa ka ansaxay saxiix yeela abu daawuud ee kan ka horjeeda xadiis midkaan kasoo horjeeda abu daawuud saxiix yeela waxa uu yidhi xadiiu cubaadata bni saamid lacalakum taqra'uuna khalfii war waxaa laga yaabaa aniga gadaashay inaad wax akrinaysaan qulnaa nacam ha ayaan dhahnay qaala wuxuu yihi nabiga falaa tafcalu ha samaynina sidaas ilaa bifaatixati lkitaab ma ahni faatixada ma ahni wax kale ku samaynanina marka xadiidkan faatixada istisnoona u reebayas uma jeedi marka tanaa marka abu daawud oo saxiix yeelay fa inahu laa salaata liman lam yaqra'haa abu daawud iyo tirmidi iyo daara qutni iyo xibaan iyo xaakim iyo ayaa saxiix yeeleen marka adilada marka culamadan ay daliishadeen maalik iyo keyrkiis maalik iyo axmed iyo iyo ibnulmubaarak waa kaasa marka alimaam shaafici iyo alimaam lbukhaari adilada ay deliishadeen waxa ay tahay eh, xadiidka cibaada laa salaata liman lam yaqra' biumi lkitaab qofkaan umulkitaab oo faatixada ah aan akrinin salaadi uma sugnaanin uu yiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkaasay qabsadeen lama kala qaad qaadinay dheheen marka nin munfarida iyo nin ma'muuma iyo ma kala qaadaynay dheheen iyo xadiidka kale laa tujziu salaatan salaad ma gudmayso marka laa tujziu salaatan iyo laa salaata laba marka waxa laa salaata erey waxaa weeyaan waxyaaba badan muxtamalku noqon kara laa salaata salaadi uma sugnaanin oo kama ansaxayso in laga wada waa dhici kartaa sida asalkana waa saas in laga wada laa salaata salaadi uma sugnaanin kaamil ah dadka qaara ayagana saas dhahay sida laa iimaana liman laa amaanata lahu oo kale ninkaan ammaano lahayn iimaan male yani iimaan dhamaystiran ma laha laga wadaa taasoo kale waay qaar yidhaahdeen laakiin ibnu kasiir wuxuu yidhi haddaan qariina iyo daliil jirin in la yidhaha kamaal ayaa la anfina la dhaho asal ma aha asalku hadii la yidha laa salaata salaadin ma jirto ma ansaxaysaa loo jeedaa ibnu kasiir irshaad lfaqiha sidaasuu ku yiri marka xadiidkaas isagaa marka ayay qabsadeen kan dambe marka laa tujziu asaga wax ixtimaal maba geli karan leanna laa tujziu macnaheedu waxay ta maba u gudmayso way salaad salaadi kama gudmayso lafdu lijzaa waxa uu keena waa lafdu lijzaa lafdu sixa camal waa kuma gudmaysa hadii lagu dhahay salaadii markaa ansixin macnaheeda nacam waidaa qara'a fa ansitu marka ayaga waa daciifinayaan ziyaadadaas waxay leeyihin xadiidka duruqdiisa waxay u badan tahay biduuni waidaa qara'a fa ansitu ayado aysan ku jirin waidaa quri'a alqur'aanuna waxa ay leeyihiin faatixada waxaan ahayn waay nacam taa marka iyada weliba markaa sunxun nabigaan cadeeyey leyin oo xadiistan ku cadeeyey ilaa faatixat alkitaab iyo eh, faatixada keliya akriya nabigu faatixada waa ka reebay bay yidhahdeen marka aayadda wixii ku jiray sunnadaa bayaanisay oo faatixada ka soocday sidaa bay leeyihiin waidaa qara'a faansitu culamada shaaficiyada qaarna way saxiix yeelaan ibnu xajar iyo kale laakin wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa fii hayri lfaatixo ku qeyda calaa kullin marka eh, madaahibtu saasay kala tahay eh, marka in qaar culamada kamidana ah waxay leeyihin ibnulmundir iyo kale sakataadka imaamka qofka inuu ka faa'iideysan hadduu imaamka aamuso inuu faatixadii markaas ou boorsiiyo amaba haddii uu imaamkaas aayad aayad u akrinaayo oo sakto yar u gelinayo inuu isna sidaas oo kale oo u akriyo si marka khuruujan can ilkhilaafi looga baxo oo qofkii oo u noqdo markaas mid imaamkiina dhegaystay faatixadiina akristay ayib marka taas laakiin sakataadka laftirkoodii ayaa markii wala waladaaliin aamiin imaamka uu yidhaha maba soo aroorinba nebigu ma aamusi jirin ayr lmaqdubi calayhim waladaalin aamiin marka la yidhaha qiraada hore ka bilaabi jiray nebiga lama soo guurinin inuu cabaar aamusi jiray si ay dadka u soo akriyaan faatixada imaam saas samayna hadduu jirana marka qofka markaasoo kale inuu ka faa'iideysto iyada taas wax dhibaata ma labada qowlba dhib kuma aha laakin imaamkii akrina adiga inaad sii akrisa weya wax marka khilaafkiiweda uu badan yahay madhabka hore maalik ibn mubaarak iyo ay qabaan iyo imaam axmedna waxaad moodaa inuu adilada jamcinayo ilaa xaddin ma xadiidka cubaadana ayagu dhinacay uga dhaqmayaan waidaa qaraa fa ansituuna dhanbay uga dhaqmayaan marka labadan madhab oo kalena waxaad moodaa axaadiista qaarkood in la daciifiyo ama in si kale loo taksiisiyo inaynan ka baxaynin khulaasada marka imaam lbukhaari kitaabu ka alifay la yirahdo juz lqiraaa kitaab layra ayuu ka alifay marka iyada masalada wuxuu rajaxay in jahran wa siran kulli faatixada la akriyo xataa isaga waa kusii adkaaday masaladan xataa haddaad imaamka rukuucsan soo gaartid ma tirsanaysid u leeyahay maxaa yele qiraa'ada kaa maqan masalada aada ugu tashaduday alimaam lbukhaari raximah llahu tacaala marka eh, marka labadan madhab un baa ugu dhow marka sawaabka qofkii tii uga dhaqmo labadan madhab wax dhibaataa malaha naam hadduu qiraa'ada faatixada dhegeystaado ee uunan akrinin wixii imaamka uu la jahro axaadiis buu ku dhaqmayaa salaadiisana lagama burin karo laa tujziu salaatuna de waxa weeyaan wixii aan jahriye aan ahayn maadaama xadiidka rasuulka in laysoo ka horkeeno aysan fiicnayn haddii la akriyana iyaduna ka fiican maxaa yeelay khilaafka in laga baxo waa fiican tahay nacam masaa noocan oo kale ah oo adiladu sidaan iyo sidaanba ay tahay in khilaafka laga baxaa fiican si khilaafka looga baxo waa maca inaad marka qiraa'adaadi la timaado cuhdada iyo s sidaad uga baxdaba adi nacam oo hadhow wax raacasho iyo shaki iyo wax lamida qofka usu soo gelin shakina maba imaan kara laakin madhabka abu xaniifa wax daliila ma haysto aada u xoog badan maxaa adiladu waa daciif ay keensadeen qiraaada siran wajahran labadaba lama akrinayo inaan siriye la ah akrinayn wax daliil looma haysto wax daliil a ah looma hayo <coughs> masale kale iyadana qiraaada ku hoos jirto ku laaban waxa ay tahay masaladaas haddii aad kusoo gaartid imaamka oo rukuucsan imaamkii oo rukuucsan hadaad kusoo gaartid ama marka aad allahu akbar dhahdo imaamkii oo hore ka rukuuco adii ma awoodi kartid inaad faatixadii akrisid imaamkiina aada mutaabacayso see yeelaysaa markaas oo kale ragcadaas ma tirsanaysa faatixa la-aanta ah mase ma tirsanaysid culummada qabto in faatixa la-aan salaadi aysan ansaxaynin masalada waa ku kala qaybsameen iyaguna oo alimaamu shaafici oo kale oo arko in labada salaad walba lagu akriya faatixada oo inay ansaxaynin salaad biduuni faatixa ayaa haddana waxa uu leeyahay marka imaamka rukuucsan aada soo gaartid waa kaa gudmaysaa faatixadii oo imaamka kaa cambaaraayo lidaruura ayuuna marka u yiri xaalad marka aan la gaari karin waa tan xadiisna waa kusoo aroor abu daawuud nabiga aleyh salaatu wasalaam uu yiri qofkii rukuucda soo gaaro ragcada waa haleelay xadii abu daawud kusuga inkastoo warkiisa uu aad tiro badan yahay taasaa marka xadiiskaasaa gooni yeelahay masaladan iran iyo cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu oo isagana mar ay marka nin taabiciya ay masaajidka sula soo galeen rukuucday kusoo gaareen cabdullahi bn mascuud marka wuu salaamo noqsaday imaamka uu la salaamo noqsaday markaasaa ninkii wuxuu yihi taabiciga waxaan doonay inaan istaago markaasu cabdullahi bin mascuud ifariisiiyey salaadaadi waa taam u yii iska salaamo noqsa marka taas marka asxaabtii qaarkood inay taan qabeen ayaa laga qaatay nacam marka meesha iyada abu hurayra ayaa saxaabada waxaa laga soo guuriyey riwaayo odranayso in qofkii rukuucda kusoo gaaro salaada ragcadaas uusa soo gaarin ibnu isxaaqa ka werinaya ibnu isxaaqna de war badan baa kusugan saa ogsantii ayb riwaayo kaloo abu hur abu hurayra jirto oo isagana cabdullahi ibn isxaaq uu ka werinaayo abu hurayra ee u leeyahay <coughs> waa tirsanaysaa ragcadaas <coughs> marka abu hurayra laba riwaayo kale horjeedaa laga weriyey marna waa tirsanaya riwaayada kalena ma tirsanayo midda xooga badan marka culamadu bukhaarina waxau rajaxay midda ibnu isxaaq culamada in badan oo kale o kuwa badan oo aimada kamidana waxay rajixeen midda cabdullahi bni isxaaq tan kale sida muuqanaysana midda cabdullahi bni isxaaq ayaa xoog badan lana labada nin maxamed ibn isxaaq cabdullaahigan labadooda marka markii la jamciyo culamada jarxiga tacdiilka ay ka sheegeen waxaa marka xoog badan oo marka siqaysan eh, cabdullahi bni isxaaq <clears throat> marka bukhaari waxaa ku raacay masaladan ibnu khuseyma iyo ibnu khuseyme ardaygiisa oo ibn abubakr oo abubakr asidqi abubakr asidqi oo kitaabka alifa masaladan <coughs> marka <clears throat> labadaas masale marka masaladan marka aimadu waa ku kala tageen xataa kuwa wujuubka arko ayb kuwa kaleo faatixada ilan aan arkin iyagoo siriyada iyo <clears throat> iyo jahriyada ukala qaadaayo dhib ma leha leeyihin ayago awalba faatixada <clears throat> bacd amaakin aysanba waajibi jirin abu xaniifana awalba maba akri jirin waa la gartaan umaleyna marka abu xaniifa awalba maba akri jirin meeshaan oo kale marka waa wax suwayaan imaamka xambaarayu leeyahay awalba asan saas u dhihi jira mida mida mida midda kale ee labaad malik iyana mararka qaar ayba diidi jireen ayaguna dhib ma laha yaa soo haray marka shaafici cinda <coughs> daruura ayu marka <coughs> ayuu yeeli jiray isga <coughs> masaladana marka meeshaasaan uga baxaynaa tan xadiian laa tujzi salaatuna afrina sooma <coughs> axaadiista marka wa wa waan akrina marka halka masaladan marka qiraa'adu inahaasa ugu muhiimsan waa ka soconayna insha allahu tacaala wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalama nabiga iyo wa abaa bakrin iyo abubakar iyo cumara iyo cumar kaanuu waxay ahayeen yaftatixuuna asalaata salaada kuwa ku furfurta bilxamdu lilahi rabi alcaalamiin mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saareen zaada muslimun muslim wuxuu ku ziyaadiyey laa yadkuruuna ma sheegi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim fii awali qiraa'atin qiraa'ada awalkeeda qiraa'o awalkeeda walaa fii aakhirihaa iyo qiraa'ada aakhirkeeda midna bismi illahi ma is sheegi jirin wa fii riwaayatin riwaaya oo liaxmeda usugnaatay wanasaa iyo nasaa iyo ibni khuseyma iyo ibni khuseyma laa yajharuuna lama jahri jeen bibismi illaahi raxmaani raxiim wa fii ukraa riwaayo kaloo libni khusaymata usugnaatay kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwa siraysto ayay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwa hoos u dhigo siraysto meeshaana marka wuxuu gelaya wacalaa haada dhamaystirna wacalaa haadaa kan korkiisa oo inay siraysan jireen yaa yuxmalu lagu xambaarayaa annafyu diidista ama anfinta fii riwaayati muslimin ku sugan riwaayada muslim oo ah laa yadkuruuna maba akri jirin nafyigaas waxaa lagu xambaaraa inay siraysan jireen midaan dambe u kuleeyahay wa calaa haada kan oo siraysiga ah yaa yuxmalu lagu xambaaraya annafyu nafyiga oo fii riwaayati muslimin ku sugnaaday nafyiga riwaayada muslim ku sugnaaday waa keena waa mida zaada muslimin laa yadkuruunada wa ma sheegi jirin yani jahri ahaan uma sheegi jirin sir ahaan waa u sheegi jiren ma siraysan jirin khilaafan mukhaalifiina xaal aan nahay anagoo khilaafayno liman acallahaa qofkii cilleeyey diyaadadaas oo muslim laa yadkuruunadaas qofkii cilleeyey anagoo ku khilaafayno annaga waa jamcinayna ama cilayna inuu leeya ibnu wacan nucaymin almujmir waxaa laga wariyey nucaym almujmir radia allahu canhu qaal sallaytu waraaa abi hurayrata gadaashiisaan ku dukaday faqara'a wuxuu akriyey bismi illaahi raxmaani raxiim uma qara'a biumi lqur'aani buu akriyay faatixadii xataa idaa balaga uu kasoo gaaray waladaalliin qaala waxau yihi aamiin wayaquulu wuxuu odhanayay abuu hureyra kulamaa markastoo sajada uu sujuudo iyo idaa qaama haduu kacayo min aljuluusi ou ka kacayo allahu akbar ayuu dhahay uma yaquulu wuxuu ohanaya idaa salama markuu salaamo noqsado uma yaquulu wuxuu ohanaya idaa salama markuu salaamo noqsado waladii nafsii biyadihi ayaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtay inii anigu la ashbahukum kan idinkuwa shabhid badan baan ahay salaatan xagga salaada birasuulillahi rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama inii anigu laashbahukum kan idinku shabah badan baan ahay salaatan xagga salaada birasuulillahi rasuulka aleyhi salaatu wasalaam salaadiisa ugu shabah badan rawahu nasaa baa weriye rawahu nasaa baa weriye ibnu khuseyma iyo ibnu khuseyma an abi hurayraa radi allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam ida qara'tum alfaatixata faatixada haddii aad akrinaysaan faqra'uu bismi illahi araxmaan raxiim akriya fainahaa iyadu maxaa yeelay ixdaa aayaatiha aayadaheda mid kamida weeyaan rawahu daara qutniyu ayaa weriyey wasawaba waqfahu wuxuuna sawaab yeelay axaadiisku inuu mawquuf yahay intaanu axaadiisa marka waxau uga hadlayaa masalada basmalada ayuu uga hadlayaa wuxuuna ku bilaabay ibnu xajar axaadiista anas wou ku bilaabay maxaa yeele iyada ayaa baabka ugu xoog badan axaadiista anas wou ku bilaabay baabka iyaga ayaa ugu axaadiistan baa ugu xoog badan saas darteedu marka ugu bilaabay marka <coughs> masaladan hadalkeedu aada u badan yahay culumo aada u badanna kutubo ayay ka alifeen marka kutubta laga alifana waa fara badan tahay waxaa wax ka alifay ragga wax ka alifay masalan haddaan mithaal usoo qaadan waxaa kamid a ah maxamed ibn nasr almarwazi daara qudni khatiib ibn cabdilbar ibn cabdilbar kitaabkiisa matbuuc weliba alinsaaf ayaa la yidhaahdaa basmalada uga hadlaa marka waa badan yihiin kutubada ay culummadu ka alifeen marka masaladan iyada laftirkeeda marka culummada iyo say ugu kala tageen iyo marka waxyaaba badan in laga bayaaniyo waa laga maarmaan Eh, awalan masalada aan ka hadlayno in ay caddahay ayaa ayaa muhiima masalada aan ka hadlayno waxay tahay laba basmalada wax ku saabsan labaa loo qaydiya laba mas'alaa loo qaydiya dadku isaga dhex darantaa qaar badan oo kamid a ah. laba mas'alaa loo qaydiya mas'ala waxay tahay bismi illahi raxmaan iraxiim aayad mia faatixada kamida ah, mase aayad maba ahaba oo qur-aanka ka kamida ah. taas waa mas'alo mas'alo kalena waxa ay tahay bismi illahi raxmaan iraxiim salaada marka lagu akrinayo jahriyada malala jahraa mase waa la siraysana laba mas'alo oo kala gooni ah haddaad marka mas'alada dambe aad usoo deliishato maanta dhan aad sugto bismillahi raxmaani raxiim aayad faatixada kamida ah way haddaad sugayso mas'alada jahriyadan aa u daliishanaysa waa laba mas'alo kala gooni ah oo inaad isu keentaba aan mudnayn dad badan oo marka eh, culamadii mutaahiriintayna ka khasantay marka masaladan marka waa laba masalo kala gaara mid waxa ay tahay bismillahi raxman raxiim aayad miya oo faatixada kamida mase ma aha taas marka aimada qaarkood imaam axmed oo kale laba riwaayo uu leeyahay ma ahan aayad faatixada kamida riwaayo uu leeyahay iyo mid waa kamid tahay uu leeyahay imaam malik kamid ma ahan buu leeyahay isaga waxay u badan yihin inay kamid tahay bismillahi bismillahi raxmaan raxiim aaya min alfaatixa inay tahay waxaana u daliilaya culamadu dhaheen maadaama ah, qur-aan inay tahay oo qur-aanka ay kamid tahay maxaa asxaabtii rasuulka masaaxiftooda kuma isa dhigeen haddays aayad ahayn musxafkii lama soo dhexgeliye halna culamadu isku waafaqsanyin midda suuratu namli ku jirta inay aayad tahay qur-aanka kame ma laysku hayo iyada inahu min sulaymaan wa inahu bismi illahi raxmaan iraxiim laakin waxa weeyaan marka awaailu suwarku suuradaha awaa-ishoodii aayad kamida may noqona mise ma noqonayso faatixada aayad kamida bisinka suwarta kalena waxa weeyaan marka waxay la socotaa labada suuradaa lagu kala faslaya bismillahi ilaa suuratu tawba ma ahay oo iyada aan waxba lagaga faslinin masaladaas hadda kusii dheeraan mayna anaga baabkeena wax badan qiraa'aadka iyo culumtaasay calaaqa la leedahay maa laakiin masalada marka waxa ay tahay u baahan midda damba wa oo ah bismillahi raxmaan raxiimta iyadoo kamida faatixada ma la siraysanaa mase lala jahra iyadoo aan ognahay inay aayad faatixada kamida ay tahay malala jahraa mise waa la siraysaa taas marka masaladaas waa masalada daan ka hadlay saa darteed marka qofkii iyadoo anagoo aaminsan inay faatixada aayad kamida ay tahay ayaa haddana sida loo dhahaayo la dhihi karaa hala siraysa maalala jahra waa masalada marka sidaas weyan oo qofka marka uu leeyahy bisinka waa siraysana macnaheedu maaha inuus bisinka aayad mala ah uu kuleeyahay isagoo aayad ku dhahaya haddana wuxuu leeyahy waa la siraysanaya leana nebigu waa siraystay sala allahu alayhi waali wasalam imaam maali isaga toddobada aayadood faatixada wuxuu aayad ka dhigayaa marka ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim aayado ka dhigaya halka waqfiga oo aayad ka dhigaa toddobadasi ku noqonay bisimkana maku daraayo isaga aayad ma ka dhigayo ayb taa marka hadaad ogaato masaladan iyadaa marka masala weydikeeda uu aada waasac u dheeryahay waayo qofkii cilmiga ku dhex jiran de wuxuu fahmaya inay kamid tahay masaaisha khilaafka masaaisha khilaafiga oo waaweyn inay kamid tahay oo aysan ahayn masaa'ilulijmac inaysan ahayn oo culamadu aysa isku waafaqsanayn ayuu garan karaa saa darteed marka culamo badanna marka kutub bay ka alifeen rag ka alifay ibn marwazi baa kamida maxamed ibn nasr almarwazi ibn khuseyma kamida ibn xibaan baa kamida daara qudni ayaa ka mida abubakr alkhadiib baa kamida bayhaqi baa kamida ibn cabdilbar baa kamida rag badana marka wax ka alifay sida uu sheegaya fatxulbaari ibn rajab juska lixaad afar boqol iyo todoba marka masaladan aan ka hormarna marka axaadiista anas iyo wixii marka ku saabsan madaahibta ku jirta horta waxay tahay alimaam malik waxa uu qabaa in bismillaahi bismi raxmaan raxiimta inaan laguba akrinayninba qur-aanka salaada dhexdeeda oo qofka hadduu allah akbar yidhaahdo ducawal istiftaax akriyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin buu iska leeyay bismi illahi maba akrinaayo madhabka maalik saas waay madhabka maalik ee mashhuurka ah sidaas way laa siran walaa jahran midna maba akrinaayo muxuu daliishana marka maalik waxa uu daliishaday xadiidka ugu horeeya ee anas xadiidka anas waa maay riwaayada ugu horeysa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam wa abaa bakrin wa cumara kaanuu yaftatixuuna asalaata bilxamdu lilahi rabbi lcaalamiin salaada waxay ku furfura jireen alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin taas marka macnaheedu waxa waay allahu akbar alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin hadii mar la yidhi waa ku furfuran jireen bismi lama sheegin marka kaanuu yaftatixuunadan ayuu wuxuu ka dhigayaa marka in bismi illaahi araxmaan araxiim aanba la dhehaynin daliilka maalik marka waa riwaayada hore waay oo anas saxiixaanka ku sugan alimaam axmed ibn xambal iyo abu xaniifa iyo iyo aimada marka ahlu xadiidka badankood waxa ay qabaan bisimka in la siraysto waa la akrinaya lakin waa la siraysana salaada jaariyada alxamdulilahi unbaa kor loo qaaday aimadaas daliilkooda waa maxay kaanuu yaftatixuunadan waa daliishanayaan kanuu yaftatixuuna salaata bilxamdu lilahi rabi lcaalamiin ko iyo riwaayada muslim laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim ma sheegi jirin fii awali qira'atin walaa fii aakhiriha faatixadana ma bilaabi jirin suuraddana ma looga maqli jirin iyo riwaayaadka ka dambeeya oo ah laa yajharuuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiimta lama aysan jahri jirin lama jahri jirin haddii la yidhi maxaa laga qaadanaa marka waa siraysa jireen sooma macnaheedu jahriga un baa la diiday jahriga ayaa la diiday siraysiga waa la ogolyahay marka saa darteed waxay yidhahdeen na waa siraysanay waa in la siraysaa bismi illahi raxmaan raxiim hoosaad u dheh alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin inaad kor u qaadaysa iyo riwaayad ibnu xuseyma kaanuu yusiruunaba ay daliishanaya alimaamu shaafici raximah llahu tacaala isaga waxau qabaa in bismi illahi raxmaan raxiimta lala jahro waa lala jahraya waxauna xujeystay isaga xadiidka dambe nucaym almujmir waxa uu xujeysta xadiidka ugu saxiixsan kaas wa <coughs> xadiidka abi hurayra oo nucaym almujmir xadiidkiisa salaytu wara'a abi hurayrata faqara'a bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu akri meeshaasu marka xujeystay shaafici inta kale oo uu xujeysanaayo iyo daliilka kale ay xujeysanaya shaaficiyadu waxa ay tahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam qiraa'adiisa sifay marki la yiri aswaajtiisa mid kamida anas anas markii la yiri nabiga qiraa'adiisa sifay wuxuu yiri wuxuu dhihi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim yomuddu waa madi jiray alraxmaani araxiim maliki ywmi ddiin marka wuxuu yiri marka maadaama qiraada nabiga sifay la yiri anas bismi illahi raxmaan raxiim waa sheegay fi salaati iyo khaariji salaadna looma kala qaadin marka salaada in lagu akri karay daliil utahile abu shama taas xujeys niqaashka adilada waa u imaanaya hadda adilada un baan sheegay ay xujeysten xadiidka ugu ugu roon kan waa ibn xajar inta uu ku dhigay oo xadiisu nucaym almujmir kaas waa marka haddaba marka adila adilatadilada marka madaahibta waa kuwa asaasa qolo walbaa marka qolooda kale adiladeeda maxay ka dhahday maxaase iyada teeda laga yiri taasaa marka iyada marka muhiim ah in la ogaado si masalada hadii kale lama ogaa karo wax sax ka ah iyo wax khaladka ah naam hadaa adiga mida aad taqaan keligeed lagu sheego diin oo dhan iyada leed ukasaysaa hadhow naam cagsigeeda haddaad aragta diin cusub waaya leedahay naam sida dad badan lagu tarbiyeeya naam waxa uu soo maqli jira waxaan ahn haduu arka diin cusub waaya leedahay naam wala lama reebo taas naam awalan xadiidkan anas culamada waxaan u hormaraa waxaa waaye shaaficiyada waxay yidhaahdeen xadiidkan anas laa yadkuruunada fiirsada si fiican uu fiirsado meeshan culamada shaaficiyada waxay uga jawaabeen adilada qolada kale malig asaga daliilkiisa saa ugu daciifsan iska dhaaf nacan laakiin abu xaniifa iyo xanaa iyo axmed bin xambal waxay ugu jawaabeen riwaayada anas ee saxiixeynka ku sugan kaanuu yastatixuuna salaata bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaa laga wadaa salaada waxay ku bilaaban jireen qiraa'ada suuratu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin nabiga aleyh salatu sla marka suuradda magaceedu sheegaa bay dheheen suuratu alxamdu lilahi rabi alcaalamiin ayuu qiraa'ada ku bilaabi jiray macnaha saas waay dheheen imaamu shaafici baan saa u tawjiihiyey tawjiihaas muxtamal waa yahay sababta ah ay tahay nebiga waa ku sheegay suuraddan magaceeda alxamdu lilahi rabi alcaalamiin xadiis bukhaari ku sugan kitaabu fadaa'il qur'aan uu ku wariyey xadiis mucalla ayuu wuxuu ku yidhi nebiga waxaan ku baraa suurad aada u weynin badan markaasuu yii markau tegi raba yii suuraddi maxay ahayd dhibar markaas suuratu alxamdu lilahi rabi lcaalamiin suuradda marka waa lagu magacaabi marka eh, suuraddii waa lagu magacaabi karaa alxamdu lilahi rabi lcaalamiin baas ma laha waxaa la yidhi marka maxaa kuwa kale uga jawaabeysaan marka riwaayaadka kaleo muslim maxaa looga jawaaba waxay yidhahdeen riwaayaadka muslim waxaan uga jawaabeynaa in ay tahay riwaayaat mudbarif ah waa cileeyeen riwaayaadka kale oo dhan oo midan kaanuu yusiruuna iyo laa yajharuuna iyo laa yadkuruuna iyo waawda mudmari bay dheheen maxaa yeele anas riwaayaadkiisa waa iskilaaftay idiraabay ku sheegay idiraabkan qaababkay uu sheegi doonaa marka riwaayada laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan iraxiim mudarib waay waa cileeyeen mucalalay ka dhigeen laakiinse riwaayadan ma cilaysmaysa wax baxsiyey masaladan marka axaadiista anas duruqdeeda waxaa ugu badan intaan aniga arkay ibnu xajar kitaabkiisa annukat calaa kitaabi ibni salax ayuu ku baxsiyey annukat calaa kitaabi ibni salax safaxaad badanoo ka qoray ibnu rajabna fatxulbaariga aada ugu baxsiyey labadaas imaama aada u baxsiyeen marka riwaayaadka marka xadiidka anasan sheegeynaa marka inta riwaayo ee kusoo aroortay inaan lala jahraynin oo la siraysanayaan sheegeynaa bal inay mudarib noqon karto ama ay cilaysmi karto markaasaa la arkaan riwaayada koowaad haabit bunani riwaayadiisa haabit ibnu aslam albunani imaam axmed iyo ibnu khuseyma weriyey saxiixiisa ku wariyey ibnu khuseyma daxaawi sharxu macani aathaarka ayuu ku wariyey min ariiq acmash hahy lafdigeeduna wuxuu ahaa sallaytu maca nabiyi sala allahu alayh waali wasalam uu yihi anas wa abi bakrin iyo cumara radia allahu canhuma baan la tukaday falam yajharuu bibismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim lama aynan jahrin laba ariiqa labaad qataadaa ka warinaya anas muslima fi saxiixii ku wariyey shucba can ariiqi shucba weyaan shucba can qataada yuxadisu can anas qaala wuxuu yihi anas sallaytu maca rasuuli lahi sal ly slam wa abi bakrin wacumara wacuhmaana falam asmac axada minhum yaqra'u bismi illahi raxmaan raxiim kama aanan maqlin axad iyaga kamida oo bismi illahi raxmaan raxiim akrinayo ma garateen intaas hadda meeqa dariiqaan hadda sheegnay laba wa dariiqu thaabit iyo qataada dariiqa thaabit axmed ibn khuseyma werinay ariiqa qataadana muslimaa weriyey ariiqa saddexaad xasan albasri baa werinaya anas ka werinaya kulligood oo anas ay raggan ka wada werinayan fiirso waa dariiqulxasan ibnu khuseyme ayaa fii saxiixii ku weri iyo dabaraani iyo daxaawi baa weriya lafdigeeduna wuxuu ahaa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma kanuu yusiruuna bibismi illahi raxmaan raxiim bismi llahi raxmaan raxiimta way siraysan jireen waa riwaayada matniga noogu taal oo uu yihi wafii ukhraa libni khuseyma kaanuu yusirunagaratay dabaraani iyo khaiib iyana waa weriyeen wujuuh badan ayaa xadiidkan lagu weriyey riwaayada xasan wujuuh badan baa lagu weriyey midda afaraad <coughs> waa riwaayatu mansuur ibni zadan mansuur ibnu zadana anas ka werinayo waa dariiq afaraad mansuur ibnu zadan anas buu ka werinaa nasaa baa asna weriyey nasaa baa sunankiisa ku weriyey lafdigeedu wuxuu ahaa falam yusmicnaa qiraaata bismi illahi raxmaan raxiim nebiga nama uusan maqashiinin bismi illahi raxmaan raxiim nasaa riwaayadan markuu werinaya baabka uu baabaysta wuxuu ahaa baabu tarki ljahri libismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim in lala jahro oo laga tago oo aan lala jahrin oo inta baabaystay ayuu riwaayada mansuur ibnu zaadaan keenay shan dariiqa shanaad waa riwaayatu abi qilaaba abi qilaabata aljarmi ayaa anas ka werinaya cabdullahi ibni zayd waa weliba marka thawri can ariiqi thawri can khalid alxaza can abi qilaabata can anas kana rasuul lahi sala allahu alayh wali wasalam wa abu bakrin wacumara wacumaru radia allahu canhuma laa yajharuuna bismi llahi raxman raxiim lama aysan jahri jirin ibnu xibbaana saxiixiisa kusoo saaray imaam eh, nacam ibnu xibaan baa saxiixiisa kusoo saaray lix sidoo kale isla riwaayadan lafdiga hadda aan sheegnay waxaa werinaya abu nacaama abu nacaama werinaayo laba sheekhoon abu nacaama oo leeyahay mid waa anas laba raawi ayuu ka maqlay raawi waa anas ana dariiq anas bisaan ku jirnaa kan kale marka geli mayna naam hay abu nacaama xadiidkan oo kale wuxuu ka maqlay ah, anas iyo cabdullahi ibni muafal dariiqa cabdullahi ibni muafal aa noo dambeeya ah, anas aan ku jirnaa ayb imaam axmed aa werinaya marka taas abu nacaama can anas imaam axmed baa werinaya naam ayb todoba dariiqa toddobaad sumaamata bnu cabdillahi bni anas dariiqa toddobaad waa sumaamata bnu cabdillahi bni anas an anas sumamata bn cabdillahi bn anas can anas oo muxuu aha marka riwaaya lafdigeeda falam yajharuu bibismi illahi raxmaan raxiim lama aysan jahrin naxwu xadiidi haabit xadiidkii haabit oo lamid yahay midkan riwaayadan marka marka halkan marka waxaa laga qaadanaya marka khadiib lbaqdaadi baa weriyey midaan kitaabu ljahri bilbasmala buu ku weriyey riwaayada marka anas maxaa laga qaadanaya marka axaadiista anas laga werinayo waa mutabaafira mutabaahira calaa cadami ljahri bilbasmalati ayaa ku badan waa ujeedaan marka ma waxaa laleeya intaas oo raawi wahmi bay wariyeen iyo khada ay weriyeen waa baciid sagaal riwaaya hadda waxaan sheegnay toddoba riwaaya toddobaan sheegnay toddoba raawi oo anas ka werinaysa ayaa kulligood maa kaanuu yastatixuuna bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maa laa yajharuuna kaanuu yusiruuna saasa ahayd ma garateen hadda intaas toddobada dariiq naam ayib ibnu cabdilbar marka isaga waayo qociday aada ugu dooday xadiidkan inuu mudarib yahay xadiidka inta dambe riwaayada hore maahane kuwa kaleo dhan waa mudarib cidda tiri eh, ibn cabdilbar xaafid ibn xajara marka wuxuu kula niqaashay kitaabkiisa annukat calaa kitaab ibni salax juska labaad safxada todoba boqol konton iyo laba oo wuxuu yihi ibn cabdilbar markuu yihi xadiidkan waa mudarib ibn xajar wuxuu yihi walaysa bijayidin warkaas war marka eh, jayid toosan ma ah oo sax ah liana alidiraaba sharduhu idiraabka shardigiisu waxa uu yahay tasaawi wujuuhihi walam yatahaya iljamcu bayna mukhtalifiha laba shardi baa idiraabka loo shardiya xadiidka in duruqdiisu ay xagga xooga ay isku mid ka yihiin marka ay xagga quwada iyo xooga ay duruqda xadiidka isku mid ay ka tahay midda labaadna ay tahay ee aana la jamci karin markaasaa idiraab la sheegtaa oo la dhihi karaa riwaayadka waa iska hor yimaada waana la jamci waay idan waa daciif laakiin iyadoo la jamci karo ama ay duruqdii qaarkood qaarka kale ka xoog badan tahay dawixii xooga badan aan la qaadanay markaas oo kale kitaabka marka musalax looga maarmi maayo marka dadka aan musalaxa dhiganin annaga raal lahadan marka dadku inay isku kor xayirnaada waa laga fiican yaha naam dadkii musalaxa dhigta ay laftirkooda faa'iiday u baahan yihin naam yaan marka mas'alo un hadal badnaan yaan laysaga malayn mida kale culamada say say wax u baxsiyaan iyo say u doodaan iyo in la barto waa laftirkeeda naam tarjamo keliya ma ag karna raal lahaada marka eh, ibn cabdilbar marka saas yii marka hadalkaanu yii marka ayb ibn cabdilbar marka idiraabkiisa muxuu asaga u cuskaday marka ada qaacidadan markau kuu sheegay mudaribka labadaa shardi ba leeyahy ku yii qaacidadan marka qaacidada hadda waa ku siiyey bal ibn cabdilbar warkiisa ku dabaq qaacidadan da waafaqay hadii kale ibn cabdilbar marka wuxuu yihi xadiidkan mudarib waayo wuxuu mudarib ku yahay qaarkood waxay dhaheen kaanuu yaqra'uuna bismi illahi raxmaan raxiim qaarna waxay dhaheen kaanuu yajharuuna waa la jahri jireen riwaayaadkana laa yadkuruuna ku taalo ida waa mudarib anas keligiisa waxaa ka sugnaatay yii marna laa yajharuuna marna waxaa ka sugnaatay yajharuuna oo cagsigeeda ah marna waxaa ka sugnaatay kanuu yaqra'uuna bismi illahi raxmaan raxiim marka waa iska hor timid yii riwaayaadkaas o dhan waa iska hor imaanaya xaafidku marka wuxuu ugu jawaabay lam tahbut waaxidatun min haatayni riwaayatayni tan ana muslim iska dhaaf hadda anaga matniga noogu dhigan labada kale ee uu keenay oo uu leeyahay kaanuu yaqra'uuna bismillahi raxmaan raxiim aqri jireen ko iyo midda uu leeyahay kaanuu yajharuuna waa la jahri jireen bismillahi anasaana laga werina uu yidhi ma sugna u yidhi waa daciif hay waqad istawcaba alkhadiibu duruqa xadiisi anas khadiib albaqdaadiya aad xadiidka anas duruqdiisao dhan buu keenay labadan lafdi wuxuu ku keenay oo wujuh daciifa ama munqadica ah ayb haddii marka labada dariiq ay daciif noqdeen ma waxaa lagu cilaynaa labada daciifka ah ma riwaayada muslim lagu cilaynaa marka msawaab maaha diraab ma loo sheegi kara marka naam leana maxaa isku xoogba maba ahda labada oo wato isaga iyo midkaan laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim fii awali qiraatin walaa fi aakhiriha midaan muslim waa muslim kusugan tahay waa xoog badan tahay labadaana waa munqadicaad iyo daciif marka ma daciifa lagu cilayna eh, xadiis xoog badan oo saxiixa waa maya taa ma garateen taas taas marka iyada saas saasuu ka yiri nacam markaasuu weliba wuxuu yihi ibnu xajar waqad bayana shaykhunaa sheekhiisa wuxuu ka wadaa alxaafid alciraaqi bacda dalika ayuu cadeeyey fima amlahu cala mustadrak alxaakim falam yabqa min alalfaadi allati dakara abu cumar anaha mutakhalifa ila thalatha ilaa thalaatat alfaadin alfaadii uu yidhi waa iskhilaafsantao idiraabay keenaysaa waxa loo sallimi karo ibnu cabdilbar oo saxiixa ah saddex lafdi bis waa waxa iska hor imaanayan ou leeyahay xadiiska anas ku saabsan waa saddex jumlo bis waay saddexdaas jumle marka ma la jamci karaa mase ma la jamci kara isugu imaanay ila awjuhdii daciifkahayd naga saar waaba daciif iyada mogta bisinkay la jahri jireen weji daciifay ku timid waa akri jireen weji daciifay ku timid ma lagu cilaynayo marka inta marka uu soo hartay oo loo malayn karo inay iskhilaafsan tahay waa maxay saddex eray waay ereyga koowaad oo anas ka soo arooray waxa waaye laa yajharuuna ko erayga labaad waxa waaye laa yadkuruuna ereyga saddexaad waxa waaye kaanuu yaftaticuuna alqiraaata saddexdana halkaan isaga loogu dhiga ujeeda saddexda erey oo dadka qaar ay leeyihiin waa iska hor imaanayaan waa saddexdaas erey kaanuu yaftatixuuna alxamdulilahi rabbil caalamiin ku furfuro jireen kaanuu laa yadkuruuna maba sheegi jirin iyo midda kale kaanuu laa yajharuuna lama jahri jirin saddexdaas marka waa iska hor imaanayan uu leeyahay <coughs> yani laa yadkuruuna waxau ka dhigaya masalan maba sheegi jirin hadii la yidhaha sir iyo jahri labadaba haddana haddii la yidhaha laa yajharuuna oo la anfiye jahrigii sir baa la sugaa inuu siri ahaan u sheegi jira waa iska hor imaanay yuu markaasu ibnu xajar yidhi waljamcu bayna hada hadihi alalfaadi mumkinun alfaadan in la jamci waa suurtagal bilxamli calaa cadami ljahri kulli in lagu wada xambaaro marka uu yidhi kaanuu yaftatixuuna waxay ku furfura jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maxaa laga qaadanana ma sheegi jirin bismi illaahi yani bisin lagama maqlin kaanuu laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim ma sheegi jirin ay jahran waan jahri ahaan uma aysan sheegi jirin kaanuu laa yajharuuna zaa-id waaba iska cadda waa siraysa ma garata marka riwaayadka dhan marka maxay isugu imaanayaan waxaa la anfiyey waa jahriga waxa la sugayna waa siriga naam wax isdiidaa marka ma riwaayad nin walbo wax fahmi wax fahmi karo waa waa waa fahmi karaa khulaasada marka saddexdan lafdi ee waa iska hor imaanaya laleeyahay ee darteed xadiidka looga xukumo idiraabka wax iska hor imaanaya maba ah ayb markuu yiri laa yajharuuna waa tiraysa jireen laa yadkuruuna jahr ahaan uma sheegi jireen yaftatixuuna alqiraa'ata bisin lagama maqli jireen kulligooda waxay ku wada imaanayaan in uu tiraysa jira rasuulka aleyh salaatu wasalaam ayb ayb marka kadib waxay cileeyeen riwaayaadkii marka laa yadkuruunada waliid ibn muslima ku jiro tadliis ah waa mudlis can buu ku wariyey laakiin ibnu xajar intaas baa ka daba tegay mutaabacaad aan caadi ahayn u keeno tiro badan muslim laftirkiisana waa xadathanii buu ku wariyey waliid ibn muslim ma uusan can cani wax lamida kuma uusan warin taa hadda uga daahi maynan adilada markaa ujeedaa anas meeshaan uga baxayna xadiidka cabdullahi ibn muqafal ayaa iyaguna ay deliishadeen imaam axmed iyo abu xaniifa waxaa daliil u ah ay deliishanayeen xadiidka cabdillahi bn wafal tirmidi oo werinayo fii jaamicihi uu ku weriya xadiidka raqamkiisa laba boqol afartan afar oo yahay baabu maa jaa fi tarki ljahri bibismi illahi raxmaan raxiim cabdullahi bni muqafal wiilkiisa can ibni cabdillahi ibni muqafal waxaa weeyaan yaziid ibni cabdillahi ibni muqafal baa la yihaha qaala wuxuu yihi samictu abi aabahe ayaa ayaan maqlay waana fi salaati anoo salaada ku jiro samicanii abi baa imaqlay dhe waana fi salaati anoo ku jiro aqulu bismi illahi raxmaan raxiim anoo kor qaaday faqaala lii markaasu igu yidhi ey bunaya muxdathun wiilkaygu kan waa bidco waay iyaaka walxadatha hor iska ilaali waxa xadadka nacam oo diinka lagu soo daro qaala walam ara axadan min asxaabi rasuuli lah sal ly slam abada ilayhi abada walam ara axada min asxaabi rasuuli lahi sala allahu alayh wali wasalama abgada ilayhi alxadatha fi lislaami yani minhu nacam ma aanan arkin yiri axad asxaabta rasuulka kamida oo looga nacay badan yahay shayga xadadka oo diinka lagu soo daro islaamka dhexdiisa lagu soo darisiiyey aabahay yani markaasu wuxuu yidhi waqad sallaytu maca anabiy sal ly slam wa abi bakrin wa maca cumara wa maca cusmaana falam asmac axadan minhum yaquuluhaa qof ayaga ah oo bismi llahi dhahaya ma aanan maqlinin falaa taqul ha dhihin idaa anta sallayta hadaad dukanaysa tirmidi baa weriye qaala xadiisun xasanun tirmidi xadiidkan waa xasaniye sheekh alalbani xadiidkan marka wuu daciifiyey laakin waxa lagu daciifiyey waxa ay tahay ibn cabdillahi bni muafal wiilka cabdillahi bni muafal wiilkiisa qaara culamada kamida ah waxay leeyihin waa majhuul laakin ibnu rajab waxau sugay laba raawi inay wax ka werisay laba raawi ka badan inay wax ka werisay jahaala meeshaas waa ku socotay marka nacam hadiiba laba raawi ay ka werisay majhuul waa u dhamaatay marka jahaala waa majhuul ma noqonayo tawsiiqiisana dee ibnu xajar waa laysku khalkhilaafay ibnu xajar wuxuu ku gebagabeeyey saduuqun buu yiri nacam marka xadiidkiis inuu xasan yahay baciid ma aha kan anas oo la macno yahay xadiidkii anas ayuu la macno yahay oo laa yadkuruunada ah markaas kadib u tirmidi wuxuu yihi waalcamalu calayhi cinda akari ahli lcilmi akaru ahlilcilmi waxay qabaan bisinka in la siraysto oo min asxaabi nabiy sala allahu alayh ali wasalam minhum abubakrin acumar minhum abubakrin wacumaru wacuhmaanu wacaliyun wagayruhum waman bacdahum min ataabiciin wabihi yaquulu sufyaan athawri wabnu lmubaarak waaxmedu waisxaaqu sidaasay leeyihin laa yarawna an yujhara bibismi illahi raxmaan raxiim in lala jaara ma aysan arki jirin qaaluu wayaquluhaa fii nafsihi wayaquluhaa fii nafsihi waa siraysana bay dheheen aimatu lislaam tirmidiga marka saas u saasaana ku taalo ayb marka eh, adilada marka waladan waa xadiidkaas anas iyo xadiidkan cabdullah ibn muqatal ayb xaafid ibn ibn ibnu rajab alxambali kitaabkiisa fatxulbaari iyo jiska lixaad ugu dambeyn marku gabagabeynay masaladan wuxuu yihi wa cinda ataxqiiqi fi ta'amuli inamaa yadullu calaa nafyi ljahri laa calaa qiraa'atiha siran markaan isu keenno waa sida ibnu xajar oo saynu rajaxaya markaan isu keenno jahriga waay waxaa la diidaayo eh akrinta bisinka lama diidana hoosaana loo akrinaya wabidalika tajtamicu alfaadu lxadiid alfaadda xadiidkana saas ayaa lagu jamcinaya ayay ku jamcismaysaa wa caamatu ladilati fi hadihi masala iyo adilada adilada marka masaladan kusoo aroortay badankeed wa bimili hada qaal saasoo kalena ibnu xajar u yiri horaan usoo sheegnay waxaa kalo marka ila dhiman marka qolooyinkan kale marka adiladoodii naam alimaamu shaafici raximah llahu tacaala xadiidka ugu ansabsan ama ugu dhow waa sheegnay waa xadiidkan marka waa xadiidka nucaym almujmir naam waa xadiidka nucaym almujmir iyo kii kale oo waxaan ka bilaabayna midka bukhaari oo weriyey abu shama kaas daliishaday naam xadiidka marka waxau ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam qiraa'adiisa anas la weydiiyey markaasuu yihi anahaa kaanat maddan waa taagi jiray nabiga xaytu ajaaba naam waa taagi jiray waa madi jiray bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin saas u dhihi jiray araxmaan araxiim marka kownuu bisinka ou akriyey nabiga qiraa'adiisan ou tilmaamayey idan saasoo ula jahri jiray u leey nabiga aleyh salaatu salaam laakin ibnu xajar kitaabkiisa anukad calaa kitaabi ibni salax ayaa wuxuu ku yiri juska laba todoba boqol lixdan iyo labo fa fiihi nadarun baa kusugan fa fiihi nadarun baa kusugan liana alacama ufiirso laa dalaalata lahu cala alakasi meeshan uu abushaama daliishanayo waa xadiis caama waay waa caam anas waxaa la weydiiyey nabiga soo u akri jiray qur-aankaa layidhi markaasuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu dhihi jiray waa ka caam ah salaada dhexdeeda laguma weydiinin soo maa salaad dhexdeeda laguma weydiinin marka ibnu xajar wuxuu leeyahay liana alacama laa dalaalata lahu cala alaxasi xadiis caama in looga hor yimaado xadiis khaasa ma ahanu yiri kanu salaaduuba kusoo arooray midka anas uma jeedi anas maanta o dhan xadiis aan daldalayna fi salaati soo kuma saabsanay salaadu idan waa khaas xadiiskaana waa caam khaaskaa la qabsana marka ayb midda kale waxa u daliishaday abu shaama istifsaalkan nebiga markii oo su-aashan la weydiiyey ma salaadaad ujeedaan mase waxaad ujeedaan salaada khaarijkeeda ma dheheno yii cadamul istifsaalkaasaana cumuum laga faa'iideysanaa bui laakin ibnu xajar waa tacqiibiyey wuxuu yihi waxaa laga faa'iideysanaa waxaa laga faa'iideysanaya waxa ay tahay wuxuu ku sheegay in laga qaadanayo cumuumu sifa naam yani cumuumu sifa waa la wuxuu yihi anahu kana yajharu biha fi salaati walaa ystalzimu min tarki listifsaali fi hada tacmiimi fi sifaati wainama ystalzimu tacmiima fi laxwaal xadiidkan hataa cumuumkiisa waxaa laga qaadana axwaasha ee laga qaadan maayo qaabka saas yii miaal ku miaaliy wuxuu yihi anahu kana yaqra'u maaha fayustafaadu minhu waxaa laga faa'iideysana anahu kana yaqra'u haakada dakila salaati waqaarijiha nebiga inuusaan wax u akrin jiray salaada marku ku jira iyo marku nan ku jirinba wa amaa kownuhu yajharu laakiin inuu la jahri jiray laguma tilmaamin xadiidkan mana laga qaadanayo waa mas'alo kale oo jahriga qaabkii oo akri jiray haddii naloo sheegay laakin jahrina looma sheegin xadiidkan jahri iyo sir labada loosi sheegay nacam marka si fiican u niqaash fiican ka bixiyey ibnu xajar raximah llahu tacaala waxaa kaloo yidhi weliba xadiidkii xadiidkan abu shama uu daliishaday waxaa caaribaayo riwaayo imaam axmed oo weriyey musnadka uu ku weriyey dhegeysi marka riwaayada biisnaadin saxiixin can bacdi azwaaji nabiy sala allahu alayh ali wasalama xaasaska nabigaa la weydiiyey qaarkood qaala naafic ibn cumar aljumaxi waa ninka werinaye uraahaa xabsa waxaan u malaynaa uu yihi xabsa nabiga xaaskiisa xabso ahayd baa la su-aalo anaha suila waxaa la weydiiyey can qira'ati nabiy sal l slam nabiga sidee qira'ada nabiga ka waranaa layii faqaalat waxay tihi inakum laa tastadiicuunaha ma awoodi kartaan idinka faqiila lahaa waxaa lagu yihi markaas abirniina naam abiriina noo sheeg abiriina bihaa noo sheeg qaala waxa yii marka faqara'ad waa akrisay qira'atan tarasalat fiiha qiraa'ay tartiilisay bay akrisay alxamdu lilahi rabi lcaalamiin ayayna ka bilaabay inti ma sheegi haddii marka taa u deliishada tana iyadana marka qolal kale ay deliishadeen naam marka labada daliilna khaarija salaad iyo daakila salaad waa camimaya marka jahri iyo sir shuqulkuma labada daliilba naam mar haddaan xadiidka dariiqdiisa la istiicaabin xataa waxba lagama fahmi karo saasaad fahmaysaa naam cilmiga isaga orad ma aha naam ayb marka wuxuu yihi tanaa laga qaadanay marka riwaayadana ay qabsanayaan yii culamada kale iyagana nacam ibnu rajab alxambalina saan oo kale isagan u jawaabay nacam waxaa kaloo daliishadeen xadiidkan oo marka nasaa-i uu werinayay ibnu khuseyma eh, min xadiidka nucaym almujmir anahu sallaa waraaa abi hurayra faqara'a bismi illahi raxmaan raxiim xadiidkan marka eh, jawaabtiisa waa iska sahlanto waxa ay tahay jahran lama dhihin fajahran lama dhihin faqara'a baa layidhi waa akriyey abu hurayra bismi illahi raxmaan raxiim buu akriyey baa layidhi layskuma haysta in la akrinayo mase siraa loo aqrina mase jahriye ah mase waa kor baa loo qaada wax laysku hayna faqara-a waa la dhihi karaa qofka asagoo hoos wax u akristay waxaa u daliila xadiidka aan usbuuc hore soo marayna shashalay usbuuc hore allahuma baacid beyni iyo beyna khataaya shalan soo marnay abu hureyra waa ka yiri yaa rasuulallah markaad allah bardha waa aamustaa ee maxaad akrisaa asoo aamusitaan sheegay haddana maxaad akrisaa leeyahed marka xadiiskan nucaym almujmir daliil uma aha bisanka in lala jahro faqara-a unbuu yiri fajahara waa daciif wixii kusoo aroora fajahara daara qudni iyo khaiib iyo culamadii muxadisiinta shaaficiyada waaba daciifiyaan banaan mid kasta cilay u yeeleen wixii jahriga toos u ah idan marka ibn ayaa lagu khulaasay karaa baxdigan ibn hadalkiisa zaadka uu ku yiri zaadilmacaadka ibnu rajabna taasoo kale sheegay axaadiistan sariixuhaa ayru saxiixin wa saxiixuhaa ayru sariix axaadiistan wuxuu yihi kuwooda saxiixa ahna sariix kuma aha masaladan kuma cadda jahri kuma cadda waa sida kan nucaym albujmir oo kale waa saxiix laakin kuma cadda jahri wa sariixuhaa midka jahriga uu ku cad yahayna eyru saxiixin ma ansixin khulaasatulqowl marka daliilka marka adiladii hadda aan soo sheegnay in laga tago oo sagaalkii duruq ee anas ka yimid toddobadii dariiq iyo kii kaanu yaftatixuuna ku dar iyo cabdullahi bni muqafal xadiiskiisa in la yidhaha xagga layska dhigo nucaym almujmira xadiiskiisa marka lagu dhisa marka masalada <coughs> ama kii kalo aan shuqulkaba kulahayn lagu dhisa hadhowna la yidhaha marka qofkii bisinsireystaa diin cusmuu la yimid cadaalad maaha taas maa qofkaasna de waa shibih jaahil qofka dhahaya yani waa diin cusub waa shibih jaahil marka masaladan taxasudaadkeedana waa badan yahay runtii ibnu rajab raximah llahu tacala waxuu sheegay in culumo badan ay wax ka aliftay masaladan liajli waxay waxu alifayeen ay ahayd bal amaa riwaayaat jahli iyo lamida la sugaa laakin marka wax ka sugnaanayo malaha sida raajix ah bisinka marka in la siraysaa raajixa laakin haddii bisinka lala jahro laa ba'sa biha dhib ma laha maadaama riwaaya axaadiis iyo wax marka tajaadus ay leedahay bacdi saxaabana laga weriyo mawquufaat bacdi saxaaba laga werinaana ay jiraan wax dhibaataa marka qofkii la jahro muslimiinta in lagu kala farqiya ma aha oo la yidhaha marka anigu masaajidkan kuma tukanayo bisinka waa laga shiraystaa anna kaas ku tukan maayo joogto sababtoo ah bisinka in la jahraan labadaba bidca lama dhihi karo mar aday meesha kusoo gaartid salaad inaad ku tukatid laakiin sida raajixa masalada saan waaye haddii taa la sameeyana dhib ma laho muslimka in lagu kala farqiyo ma mudna ibnu taymiya sida uu leeyahay kitaabkiisa eh, alqawaacid anuuraniya marka axaadiisan abwaabteeda marka waa kaas ibnu xajar marka wuxuu u wada keeno dhan adiladii firada kaanuu yaftatixuuna iyo laa yadkuruuna bismi llahi ramaan raxiim maalikiyadaa qabsato laakiin labada dambe laa yajharuuna iyo kaanuu yusiruunana labadaasna labada horay fasirayaan waxaa loo jeedo maalikiyada dalaalada meesha ayla aadeen ayay kasoo reebayan waa ibnu xajarna fiqigiisa oo kale wa calaa haada kan oo cadamu ljahriga lala jahrayn oo la siraysanaayo yaa yuxmalu lagu xambaaraya annafyu nafyiga fii riwaayati muslimin kusugan nafyiga muslim kusugan aaway laa yadkuruuna laa yadkuruunadaas yusiruunadana lagu xambaara kaanuu yusiruunada khilaafan mukhaalifiin xaal aan khilaafayno liman callaa qofkii cilayay ma cilaynin marka soo ma ibn xajar waa ku khilaafay masaladan aadan weliba ugu nusreeyin ibn xajar maca anahu yantabi ila imaam shaafici lana maxaa yeele insaafka wuxuu keenaa adilada qofka hadduu caalim yahay inuu wixii cilmi ah oo xaq ah ou xaqa ka sheego ousa qarinin hadhow marka ama madhabkiisa ha waafaqo xaqa ama yowna waafaqin waana miizo ibnu xajar fiqigiisa uu leeyahay raximah llahu tacaala waxa weeyaan marka tacasub uga sameeya madhab mucayan waxaad arkay adilo inta sheegay inuu leeyahay adiladan maalikiyaday u gargaaraysa in adilo u tago tan waxaa laga qaadana in qowlka maalikiyada uu xoog badan yahay adiladii maalikiyadiibu marka u usugaa xanafiyadu usugaa wuxuu usugayaa eh, shaaficiyada marka ay leeyihin xanaabilaga usugaa marka baxtigiisa waa waxaad moodaa marka baxi fatxulbaarigana wuu ku baxsiyey si kooban laakiin nukadkaad ugu laaban annukat calaa kitaab ibn salax mucalalka xadiiska mucalalka ee mudaribka markuu ka hadlaa ayaa rag ku misaaliyey meeshaan markaasu meeshaas marka uga hadlay ragga ku misaaliyey suyuudiyaa kamida ah, alfiyadiisa oo mudaribkii marku sheegayo xadiidkan basmalada kamida ah, leeyahay laakiin marka ibn xajar ibnu rajabna aada u baxsiyey fatxulbaarigiisa jiska lixaad ayuu ku baxsiyey iyadana baabu maa yaqulu bacda takbiir allah akbarta markao dho kadib waxa u dhahaya qofka ayb nucaym almujmilna uma qaraa biumi lqur'aani faqara'a bismi illahi raxmaan raxiim ay siran waay wax isdiidaa maa riwaayat waa akriyey macnaheedu waa la jahray maa ama waxaa dhici karta inuu kor u qaaday axyaanan si uu dadka u baro taana marka waa jiri jirtay midda dambe abu hurayra daara qudnigaaba sheego wasawaba waqfahu inuu mawquuf yaha sawaaba dee mawquuf ma looga tegin marfuuc mawquuf ma looga tegay mawquufkii marfuuca marfuuca ah horeeya bilahi tawfiq sal